بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأفردي الكسر فيما من وريث وولي ورم وريعت ومغت مع وفيق تعلا وصرت مع وري المخحوها وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعلا dalwaawi faaan awilya caynan oo ka ataa kada lmudaacafu laasimanka xannadala bismi illaahi raxmaan raxiim wa afrid keliyeel alkasra kasraha caynka keliyeel fiimaa mudaaric ku keliyeel min warisa wuu dhaxlay ka ahaaday waweliye wuu tawaliyey ka ahaaday warimo wuu bararay ka ahaaday waricta waad xalaal miiratay ka ahaaday wamiqta waad jeclaatay ka ahaaday mac wafiqta waad wanaagsanaatay maceega isagoo ah xulan wanaag baad wanaagsanaatay wafiqta waad kalsoonaatay miceega ahaaday mac waliyalmukhu mukhi baa bararay miciisa isagoo ah ee ixwihaa iska xifti intaa aan soo sheegay waadim daa'imi kasran kasra daa'imi licayni mudaaricin mudaaric caynkiina u daa'im mudaarica oo yelii la xidhiidhaya facala la xidhiidhaya mudaarica facala caynka kasri dalwaawi wow midu saaxiiba isagoo ah faa-an halka fa'da ugu saaxiiba awilyaa-i ya mid u saaxiiba isagoo ah caynan halka caynka ugu saaxiiba owka ataa ataa oo kale isagoo ah kadaa kan waxa lamida almudaacafu mudaacafkii mudaacafkiibaa lamida laaziman laazim marka uu yahay kaxanna waxaa ololay dalaa ilmihii ama ilmihii cidida lah ama waxaa cidida leh ilmihiisiibaa ololay dalaa ama deerada ilmiheegiibaa ololay culima waxaynu ku soo jirnay ficilo mudaariceegii qiyaaska ficilo mudaariceegu muxuu ahaa ficilo mudaariceegu qiyaas ahaan muxuu ahaa muxuu ku iman jiray ma yafculu mise yafcilu mise yafcalu yafcalu imisaa shaadoobay shan iyo labaatan imisaa dulwajeyna oo qiyaaskiina ku imani shaadna ku imani laba weji qiyaas iyo shaad wada socda imisaa ku imanaya imisaa qiyaas iyo shaad wada socda ku imanaya labiyo toban labiyo toban imisuu kitaabku matnigu imisuu inoo qoray labiyo tobanka ah sagaal imisuu ka aamusay saddexda uu ka aamusay waa kuwee waa waliqa iyo wabiqa iyo waximad saddexdaasuu ka aamusay waliqa waa maxay macnaheegu eygii baa afka geliyey wabiqa waa maxay macnaheegu wuu halaagsamay waximad waa maxay macnaheegu way jamatay waa si fiican weeyi laba weji bay leeyihiin sow ma aha maxaan waliqo ku mudaaricayni qiyaaska waa maxay yowlaqu samaacigana waa maxay yaliqu ama yowlaqu baan odhan ama yaliqu baan odhan waa laba weji markaa midna waa qiyaas midna waa shaad hadda wuxuu sheeku halkan inoo sheegayaa shaadka maxdiga ah ee yafcilu uun ku yimaada oo saddex iyo toban kelmadood ah saddex iyo tobankii shaadka uun ku imanayey buu inoo sheegayaa sheekhu sideed buu qoray shanna wuu ka aamusay imisuu matnigu qoray sideed imisuu ka aamusay shanna wuu ka aamusay saddex iyo tobankaasaa shaad maxdiyo ah culimada qaar wax kale ku daray baa jira waxa u horeeya bal sideedda uu qoray eega warisa tiri bal hadda warisa waa maxay warisa macnaheegu warisa wuu dhaxlay weliya waa maxay weliye macnaheegu wuu tawaliy xilkiibuu qabtay warima warima waa maxay macnaheegu wuu bararay warica ta'dani waa dee damiirkii faacilka ahaa waricta markaad leeda waa warica ficilo baa la doonaya warica waa maxay macnaheegu warica wuu xalaal meertay wamiqa waa maxay macnaheegu wamiqa wamiqa wuu jeclaaday waa maxay wafiqa wafiqa wuu wanaagsanaaday wafiqa wuu wanaagsanaaday ereyga wafiqa wanaagga waa lagu tilmaamaa qofku markuu wax wanaagsan noqdo wafiqa baa la yidhaahdaa waiqa waa maxay macnaheegu waiqa waiqa haye waiqa wuu kalsoonaaday waa maxay wariya almukhu wariya almukhu dhuuxiibaa bararay wariya waa bararka eeg warimana waa bararka laba ficiloo barara halkaa ku wada jira labada ficil ee bararka isla ihi waa kee iyo kee waa warima iyo iyo wariya waxay ku kala duwan yihiin warimaduna waa bararka yaree sida doqsigoo kale markuu ku qaniino ayaa warimada hore loo isticmaalaa dhuuxa ahayna jidhkuuna yaro bararo sida xasaasiyadda oo kalea warima la isticmaalaa wariyadana waxaa loo isticmaalaa dhuuxa hoose iyo guntu markay bararto sideedii maiga haysaa shaadka uun ahaa shaad maxdiya bay sideeddaasi yihiin haddaba warisa wuu dhaxlay qiyaasku muxuu ahaa in lagu keeno hal nin baad ii daynaysay sheekh xuseen sheeka su-aal baa haysata beryahan o sheekh xuseen waria qiyaasku muxuu noqon lahaa inaan sidee ku keeno waria ii mudaarice anoo doonaya qiyaaska inaad iigu dhawaaqdo jazak khayr hadda kadib dabaaba su-aashu garab maraysaa waa arkaysaa horta mid saddex jeer ardayga la weydiiyo waxa weeye mar dam marka afraad ma garan waayaba maba dhici kartaba inuu garan waayo saddex jeer oo qura haddii qofka la weydiiyo ama kala duwan ardayga dhagaysanayaana inuu kala faa'iidaystaa fiican marka qofka su-aasha la weydiinayo waria cabdishakuur me waria bal mudaariceega qiyaasku muxuu noqon lahaa qiyaasku waria markaad qiyaasahaan ku mudaaricaynayso waria waa facila facila maxay ku iman jirtay yawrasu bas waa sax labadiinuba waad saxdeen <laughs> sheekh xuseenna wuu saxay oo yawrau buu yidhi adiguna waad saxdoo yawrau baa tidhi haddaba yawraudii kuma imanin wuxuu ku yimid maxay yafcilu buu ku yimid hadduu yafcilu ku yimaadana fadaa wow ee wowgaa la jaraya maxaan ugu dhawaaqi warise mudaariciga sheekh xuseen yarisu baan ugu dhawaaqi nuun markaan ku mudaaricaynayo maxaan odhanayaa narisu ta markaan ku mudaaricaynayo maxaan odhanaya tarisu hamse markaan ku mudaaricaynayo maxaan odhanaya arisu eeg wanarisu narisu yariu tariu ariu saasaan u dhawaaqaya weliye wuu taweliyey laba meelood bay ka bugtaa weliya waria tadun bay ka bugta wow bay ku bugtaye weliya laba meelood bay ka bugtaa waa halkee iyo halkee weliya halkee iyo halkee bay ka bugtaa waa fada iyo laamtay ka bugtaa fada waxay ku bugtaa maxay wow bay fada ku bugtaa laamtana maxay kaga bugtaa ya bay kaga bugtaa weliye haddaba markaan mudaaricaynayo iyaas ahaan maxay ahaan lahayd in lagu keeno weliye mudaaricigu iyaas ahaan muxuu noqon lahaa yowlayu in lagu keena yowlayu waxaa lagu keenay maxay shaad yelii yelii baa lagu keenay yelii yelii asalkeega yaa sheegaya yelii asalkeega ardayga yidhaa yelii asalkeegaan sheegaya waxaan fahmay inuu fahmayo bahasha ah, marka la wasnayo ha yelii yeliiya asalkeega keenaya maxaa tidhi yowm may ya may yowliyu jazaaka allahu khayra cabdirashiid waxaan kugu haystay laamkun baad fadxisay yowlayu baa tidhi qiyaaskaa yowlayu ah yowlayu waa yafcalu markaa waa qiyaaskii shaadku waa maay markaa halkaa caynkun baad kasrini maxaad odhani yelii horta waa sida la isticmaalo waa yelii iyaask asalkeeguna waa yawliyu yawliyu markii la yidhi baa fada la xadfay ilan laba cadow kala dhex dhacday yeliyu bay noqotay yeliyu yeliyu markii la yidhina qaacidaa tidhaahda xarfu ciluhu aakhir markuu dhaco xarfu cilo aakhir dhacay looma ogolo xarako aan fadxo ahayn ee waa in laga jara xarakooyinka kale yeliyu damada egeg hadda qaacidadaa la socda yeliyu ku jirta ee ya loo jaray naxwaha asalkeegaa aada looma caddayn karo naxwu wuxuu yidhaahdaa un damaa lagu qadaray muctalolaakhirka soo saa ma yidhaahdo hadduu alif yaayna litacadur hadduu iyo iyo wow ku bukana lisiqal war sababtii waa qaacidada sarfiga ah wey idaa tadarafa xarfu lcila falaa yaqbalu lxarakata ila alfatxa idaa tadarafa xarfu lcila xarfu cila hadduu daraf dambe maro falaa yaqbalu lxarakata ila alfatxa xaraka aan fatxa ahayn ma qaato idaa tadarafa xarfu lcila falaa yaqbalu alxarakata ila alfatxa xaraka aan fatxo ahayn aqbali maaya baynu nihi idaa tadarafa xarfu lcila falaa yaqbalu alxarakata ila alfatxa xaraka aan fatxo ahayn ma aqbalo kolkaa yowliyu markuu asalku ahaa fada qaacidadii horaa loo jaray een soo dhiganay oo ahayd waqacat ilwaawu bayna yaain maftuuxa wa kasratin laazima wahumaa caduwun lahaa fa xudifad yeliyu bay noqotay ya-da ugu dambaysa ee laamka adamadiisana qaacidadana loo jaray idaa tadarafa xarfulcila falaa yaqbalu xarakata ila alfatxa yeli bay noqotay waa la reebo yeli yeli imise iclaalood baa ku dhacay laba labada ku dhacay maad arkaysiin horta waa xadaun yeli waa ku dhacay waa xadaun laakiin xadafkii baa laba uqaybsamay waa xadfulfaa iyo ada lafteediio wow aa la xadfay iyo xadfu xarakati laam yliyu laamku dee yadu ahay sawka godaalkiisii la xadfay waa xadfu xarakati laam iyo xadfu lfaa labadaa iclaalood baa yelii ku dhacay mayla socotiin yelii maxaa ku dhacay baynu nidhi sheekh yaasiin yelii maxaa ku dhacay maxay ka leeyihiin labadaasi fada maxaa lagu sameeyey waa xadfu lfaa o maxaa tiri ka dambana oo maxaa yada lagu lagu sameeyey xadfu xarakat اlcayn miyaana idhaha markaa maxaan idhaahdaa xadfu xarakati alam jazaka اllahu khayr waa xadfu lfa iyo xadfu xarakat lam labadaa eclaalood baa yeli ku dhacay ficilku warimo markuu yahay warima mudaariciisu waa shaadun ishee dee fadana uu ka bukaayo wow buu ku bukaa warimo xarafka koobaad so wow ma aha fadu ka bukaa wow buu ku bukaa dee warimo haddaba waan arkaynaaba in fada la jari doono sheekh maxamed warimo mudaaricee nacam ha eh, midkee horta ku imani ma qiyaas bay ku iman mise shaad bay ku iman bes shaad keliya shaadkaa ku mudaaricee siday carabi ugu hadashana ugu dhawaaq yarimu shukran yarimu asalke maxaa maqan ma xaraf baa xadfan xarafka xadfani waa kee fadii fada soo celiyo asalku muxuu ahaa yawrimu bes halkaas qura ayaa laga iclaaliyey warimo macnaheegu waa maxay warima wuu bararay haye waricta baa iigu xigta waricta waricta waad xalaal miiratay wey ta'da iska ilow warica unbuu ficilku noqonayaa warica warica waa maxay macnaheegu maxamed cilmi warica macnaheega ii sheeg warica warica wuu xalaal miirtay warica wasankeegu waa maxay warica ha calaa wasni acaala miya alaa wasni facila ma saxiixba mise waa muctal warica muctalka labiyo labaatankiisii waa midkee warica waa muctalulfaai bilwaawi fadu ka bukaa wowna wuu ka bukaa warica mudaaricu ma qiyaasba mise waa shaad waxaanan marayno dhan hada waa shaad haye ii sheeg markaa warica mudaariceega maxaan idhaahdaa mudaaricee siday carabi ugu hadasho u mudaaricee kadibna asalka ii sheeg maxaa tidhi mudaarica maa la kor dhabaa mudaarica horta maxaa asal xarafka u dambey la xarakayn jiray kordhig walaa godaal walaa maaa mudaaricu muna wax nasbiyiyo jismiya hadduuna ka horreynin waa marfuuc de wariica mudaaricee tada xageed ka keentay tadu maadi unbay gaar u tahay waa wariica ficilku caynku ku joogaaye tadu kuma jirto warica tada gabayga dartii baa loogu darsaday haye hago ee ku dhawaaq ha yariicu waka yariicu weyi mudaaricii yariicu waa siday carabi ugu dhawaaqday yariicuda haddaba asalkeygii sheeg haddaan ku idhaha maxaad odhan yariicu asalkeygii yawricu wowgii un baa la jaray bes wa miqa nacam maxamed samatan sheekh maxamed waa miqa macnaheega sheeg bal ha wamiqa wuu jeclaaday weeyi ta'dan yaray ku jirtee wamiqtaa ah. ta'daasi gabaygaa lagu toosinayaae ficilku waa wamiqo qaafku ku joogaa wamiqa ficila wey wamiqa wuu jeclaaday i mudaaricee yamiqu ma qiyaas ba mise waa shaad waa shaad yamiqu asalkeygu muxuu ahaa ha yamiqu yawmiqu xarafka xadfani ma faba ma caynba ma laamba fadi oo ya mise wow ah wowa ah. yamiu waa yacilu hadaba ilinfa baa maqane yacilu yamiu haddii wasankeyga sheeg lagu yidhaah yacilu baad odhan ilinfa baa maqane yacilu waa cayn iyo laamun baa asalkii ka jooga iyo ya saaida fadiina waa la jarayba mac waita waad wanaagsanaatay maceega waia macadan gabaygaa lagu buuxiyey wafiqta tadeedana gabaygaa lagu buuxiyey ereyga xalan ah ama xulan ana gabaygaa lagu buuxiyey haddaba wafiqa ficilka wafiqaa ah. wafiqa baan doonayaa wafiqa nacam cabdirashiid ba xaggan bidexdayda fadhiya sheekh cabdirashiid haye wafiqa mudaariceegu waa maxay yafiqu asalkuna muxuu noqonayaa yawfiqu xarafka xadfani waa maxay waa fadii wey maxaa loo qaacidada loo xadfay bal sheeg وacaت اwaaw bayna yaءi maftuuxa وakasraة laazima wahmaa caduw lahaa haye faxudifat jazaaka اllahu khayra waxaan doonayaa waiqa uu kalsoonaaday yaasiin baa midigtayda fadhiya haye waiqa yaasiino bal mudaaricee yaiqu mashaad baa mise waa qiyaas ereyga yaiqu ah waa shaad qiyaas may ku iman kartaaba yaiqu qiyaas ma ku iman kartaa mise waa shaadkaas shaadun bay ku imanaysaa waa sax yaiqu yaiqu asalkeegu muxuu ahaa yawhiqu xarafka xadfanina waa ya-da maan tidhi yawhiqu markaa tidha xarafka xadfani waa maxay ila yaiqu baad ugu dhawaaqday ma fa baa xadfan ma cayn baa xadfan ma laan baa xadfan ma ya baa xadfan ma ta baa xadfan maxaa xadfan talow fadii fadaasi maxay ahayd ma ya bay ahayd mise wow mise alif wow baa ila wasiqaba wey wasiqa macnaheega ii sheeg wasiqa ma uu figeeyeyba wasiqa u figeeyey miya waa maxay wasiqa harmalaa wuu figeeyey weeyaan wasiqa wuu wanaagsanaaday waay wuu wanaagsanaaday waay yaa ka yaa ka jawaabaya su ha wasiqa u kalsoonaaday layskuma sheegaya hadda arday waa inu qofku isaga un loo daynaya wariyalmuku dhuuxiibaa bararay waa xabadii sideedaad waad ila socotiin wariya laba meelood bay ka bugtaa labada meelood ay ka bugto weyn axmed dacwa nacam limaada hayarta makan low kunta qaacid hina waa aaib baan umalaynayaa soo saa maaha ya waayahay de ardayda horteeda fadhida magacoogana kala gergeranaynin iga raali ahaada nacam ya muxamed wariy imise meelood bay ka bogtaa wariya wariya halkay ka bogtaa fada iyo laamta fada maxay ku bogtaa xanuunkeegu waa maxay baa la markii la baaday xanuunkeegu wow buu noqday so maaha waa xanuun jira inagu hargabki iyo macaanka iyo dhiikarka iyo naqaanay so kelmadaha xanuunkoogu waa wow iyo yabaynu xanuunka laga helay waa wow xanuun wow la laga helay waayahay laamkana maxaa laga helay xanuunka laga helay waa maxay xanuunka laga helay waaya xanuun ya la yidhahdaa laamkana laga helay sax wariya macnaheegu waa maxay ma wuu wariyeyba wariya wuu wariyey ma talow ya mise wariya wuu aasay bay ahay talow wariya he wariya wuu bararay sax wey wariya wuu bararay haddii facalo laga dhigo yaa ku dhawaaqi karaya wariyada haddii facalo laga dhigo wariyada haddii facalo laga dhigi lahaa loogu dhawaaqi lahaa nacam sheekh maxamed cabdiwahaab wara jazaak allah khayr waraa bay hadle waraa u aasay bay noqon lahayd markaa waraa waraa yari baad ugu dhawaaqi lahayd waraa yari haddaan ra'da xagga hore mariyoon wowga dambaysiiyo haddaan ficilo ugu dhawaaqa rawiya bay noqon lahayd oo wuu dhergey biyuu ka dhergey bay noqon lahayd rawiya waa baabka rayaan la yidhahda albaabka jannada rawiya haddaan ra'dun hormariyo haddaan facalo ka dhigoon rawaa idhaana wuu wariyey bay noqon lahayd waa raawigu halku ka yimid rawaa wuu wariyey iyo rawiya biyuu ka dhergey eg waa ereye markaad istaba marayso ficiladii agteenay ka buuxaan haye wariye yaa haysta sheeka iyo mudaaricee wariya may asalka ha sheegin siday carabi u mudaaricaysa igu mudaarice wariya yari jazaak allah khayr yari marka la yidhaha asalkeega sheeg adigoo labada xarfu cilaba u soo celinaya wixii ka maqnaa yawriyu yawriyu markii la yidhi maxaa maqan maxaa la sameeyey horta xadaf baa dhacay sow maaha halkee la xadfay fadii baa la xadfay oo wow ahayd haye xagga laamkana maxaa laga xadfay oo waa la reebay laamkii yari yari haddaba wasankeega haddii sheeg lagu yidhaa waa yacil oo kale yacil yacil yari inay yacil tahay maydin muuqataa yacil horta sow yacil maaha waayo fadii baa xadfana fada xadaf dee ya-dani waa saa'ida sideeda u qaado fadiina xadaf yari sow maaha away away caynkii yari away caynkii wariyabay ahayd away caynka wariyi ra'da dee caynka kasri yaaci haye aaway wariyo laamkeegii yada saw maaha ma reebno yari markaan dee laamka reeb maxaan idhaha yari yaci maaha yacil yacil yacil ar way muuqana way muuqataa baan umalaynaya sideedaasuu sheegay shan buu ka tegey sheekhu shan shanta uu ka tegeyna bal hadda ila eega shanta kelmadooduu ka tegey shantaana bal hadda ila eega waxa weeye wejida wejida ko waa wejida laba waa waqiha waqiha wejida iyo waqiha waqiha waawow iyo qaaf iyoha waqiha wejida iyo waqiha iyo wakima wakima warika warika warika iyo waciqa waciqa shan kelmadood ma iga haysaa halkaa shantaa kelmadoodba fa'day ka bukaano xanuunka laga helay waa wow fa'day ka bukaan wowna way ku bukaan shantaa kelmadood baa iyagana sidaynu ognahay aynu haynaa sheekhu shantaa sideeddii uu qoray shantaa ku dar saddex iyo ashaad maxdiya loo yaqaanaa haddaba shantaa inaga maqanan macneeyo wejida wejida macnaheegu waa maxay wejida wuu jeclaaday ama wuu warwaray wejida wuu jeclaaday ama wuu warwaray wejida wuu jeclaaday ama wuu warwaray waa wejida wejida wuu jeclaaday ama wuu warwaray wejida waqiha wuu adeecay ama wuu yeelay waqiha wuu adeecay ama wuu yeelay waqiha wuu adeecay ama wuu yeelay wakima wuu murugooday wakima wuu murugooday wakima wuu murugooday warika sintuu dhulka dhigay warika ama badiduu ku fadhiistay wey ama sintuu dhulka dhigay warika sinta ayuu dhulka dhigay saw sinta lama garanayo awey sintu ya waa si fiican haye warika sintuu dhulka dhigay dadka qaar baa laga yaaba inaan sintaba garanayne warika sintuu dhulka dhigay wacia wuu degdegey wacia wuu degdegey shantii ficil waynu macnaynay baan filayaa ee halkaa inagaga soo hagaagay maxaynu nidhi shantii halkaa inagaga soo hagaagay wejida waa maxay macnaheegu wejida wuu jeclaaday ama wuu warwaray waa o waqiha wuu yeelay ama wuu adeecay waa laba wakima wuu murugooday waa saddex warika sintuu dhulka dhigay warika sintuu dhulka dhigay waa afar waciqa wuu degdegey shantaa ficil buu sheekhu ka tegey shantuba waa shaad maxdiya shantaba souma mudaaricayn karaysiin wejida maxaan idhaha maxaan ku keenaa markaan mudaaricaynayo wejida wejida mudaariceega maxaan idhaahdaa yejidu baan odhanayaa yejidu wuu jeclaanayaa ama wuu warwarayaa yejidu waqiha maxaan idhaahdaa wuu yeelay markaan mudaaricaynayo yaqihu wakimo maxaan idhaahdaa wuu warwaraya markaan idha ama wuu murugooday yakimu warika markaan idhaa sintuu dhulka dhigay maxaan idhahda sintuu dhulka dhigaya markaan doonaynan eeg warika maxaan idhaahdaa yariku waciqo wuu degdegey maxaan idhaahdaa yaciqu yaciqu wuu degdegaya haddaba hal beyd baa shantaana lagu ururiye bal beydkaana aan qorno wa khamsatun ka yaris bilkasri wahya wajid وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وخمسة كيرث كيرث بالليه وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد كيرث ويرث مدارع يجي وكاف لقدر الريبيو كيرث كيرث أو وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وقه له ووكم وقه وشطرقي دنبه وقه له ووكم warik waciq cajila waqihlahu wawakim warik waciq cajila waqih lahu waqih iyo lahu waqih lahu wawakim wawakim warik waciq cajila waqih lahu wawakim warik waciq cajila ma haysiin baxrigiisu beydkaa hadda aan yeedhinay waa gabaygeennan kalun buu la mid yahay la wasan iyo la qaafiyo bal haddaba gabayga eeg waad iga daba qaadaysaa eeg وخمسة كيرث بالكسر وهي وجيد وقه له ووكم ورك وعيق wa khamsatun shan kelmadood ayaa ka yarisu oo kale ah shaadkan maxdiga ah ee shaadkan hadda aan bilaabayno yaa u horeeya ficilka horeeya waa maxay wa afridilkasra fii maa minhe waria saguma horayso waria saasuu ugu soo halqabsaday wariadaa shan waria lamida baan hayaa buu ku wa khamsatun shan ayaa ka yari oo kale ah bilkasri kiyoo la kasrinayo oo kasrahaasuu ku shaadoobay yafcilu wahya shantaasi wejida weeyi wejid wejida wuu jeclaaday ama wuu warwaray waqih waqihda waqihana waa laga dhigi karaa waqihna waa amarna waa laga dhigi karaa maadina waa laga dhigi karaa waqih waqiha weeyi waqiha uu adeecay lahu isagiibu adeecay waqih lahu wawakim wawakima wuu warwaray weeyi wari warika sintuu dhulka dhigay eeg waa cida amarna waad ka dhigi karta waad ka din kartaa waa waa wuu degdegay wey maxaa waci ka dambaysa waqiila huwa waci cajila sow maaha cajilaadu waxay macnaynaysaa ciqdan yar ee u dambaysa waa ciqadan waa ciqa waa cajila wuu degdegay wey markaa cajiladaasi waa ciqa bay macnaynaysaa wa khamsatun shan ayaa ka yaris oo kale ah bilkasri kasraha ayay kula mid tahay halkee la kasrinaya ma fada ma caynka ma laamka bal bilkasri marka lel halka la kasrinaya xasuusta waa halkee waa caynka caynkoo qura laga hadlaya wa khamsatun shan ayaa ka yaris oo kale ah bilkasri kasraha caynka ayuu kula mid yahay wahya shantaasina wajido weeyi wuu jeclaaday ama wuu warwaray waqihi lahu wuu adeecay weeyi waqiha lahu wuu adeecay wa wakimo wuu murugooday warikas intuu dhulka dhigay waci waciqo wuu degdegey cajilaa wuu degdegey ama cajila wuu degdegey saddex iyo tobanka shaadka maxdiga ama iga haysa sheekii nin manaahilku kelmado badan buu ku daray culimada luqaddu waxay yidhaahdeen kelmadaha siyaadada ah ee sheekhani uu ku soo daray waa min baabi tadaakhuli luqatayn ee kama aqoon badna maxamed ibnu maalik ninkii kitaabka qoray ugama aqoon badna culimada qaarkoodna waxay dhahe kelmadaha qaar in la iska qaata ay fiican tahay baa jira waa afrid keli alkasra kasre ha keli yeel afrid keli yeel eeg ereygan afrid ah sheekhu muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa cashirkeennii shalay baa wajhaani fiihi ahaa wajhaani wajhaani maxay ahayn laba weji soo ma ahayn labiiyo tobankii ficil maxaa ku banaanaa laba weji labada weji maxay kala ahaayeen fatxa iyo iyo kasro fatxo iyo kasraynu soo dhiganay cashirkeennii shalay oo caynka oo yafcalu iyo yafcilu xasibo oo marna yaxsabu ku imanaysa marna yaxsibu ku imanaysa baynu soo dhiganay soo caynkaa maaha hadda labadii weji buu kala saaraya kasro qura ka dhig buu kuleeyahay fadxihii buu diidayaa afriidda wa afriid keli yaal alkasra kasraha keli yaal fii maa mudaaric ku keli yaal min warisa wuu dhaxlay ka ahaaday maadaasi mudaaric bay ku dhacaysaa fii maa mudaaric ku keli min warisa wuu dhaxlay ka ahaaday waweliye wuu taweliyey ka ahaaday warimo wuu bararay ka ahaaday waricta waad xalaal miiratay ka ahaaday wamikta waad waad jeclaatay ka ahaaday wamikta waad jeclaatay ka ahaaday mac wafiqta waad wanaagsanaatay xalan wanaag baad wanaagsanaatay ama xulan quruxyo waa xulidii jamcu xulyatin weeyi markaa ama xulan xuliyo ayaad ku wanaagsanaatay wasiqta waad kalsoonaatay ka ahaaday macwariya waxa bararay almukhu dhuuxaa bararay maceega iyadoo ah ixwihaa iska xifdi ereygaa ixwihaa waa maxay macnaheegu iska xifdi weeyi waa koob oo xifdi waa shan iyo labaatan macal intaa uu ka tegey markaaynu ku soo darno shan iyo labaatan bay noqotay halkaasaynu ficilo kaga baxnay horta culima ficilo mudaariceega maxaa qiyaaso calaa wasni yafcalu shardi ma jiraa loo shardiyayo ficilo marka yafcalu ku iman maya shaad ma jiraa ka shaadoobo yafcaluda garab maray hawaa imise tiradiisu shan iyo labaatankiiba waynu dhiganay shan iyo labaatanku labay uqaybsamayaan wax dulwajayna iyo wax weji qura ah dulwajaynku waa imise kelmadood labiyo toban shaadka maxdigii waa imise kelmadood saddex iyo toban facalaynu u gudbaynaa haddaba mudaariceegii facula maxay ku imanaysay facula mudaaric ahaan faculadii hore yafculu shardi ma u may shaad ma may shardina ma jirin shaadna ma jirin laakiin faciladu iyaduna shardi male laakiin shaad baa jira mayla socotaa facaladii baan hadda halkan ka bilaabaynaa waa adim kasran wadim daaimi kasran kasre daa'imi ama waadim daa'im kasran kasre daa'im licayni mudaaricin mudaaric caynkii u daa'im mudaarica oo yelii la xidhiidhsanaya facala la xidhiidhsanaya waadim daa'im kasran kasre daa'im licayni mudaaricin mudaaric caynkii u daa'im mudaarica oo yelii la xidhiidhaya facala la xidhiidhaya mudaarica facala waa inaad caynkiisa kasre u daa'imtaa halkan haddaba waxaa la doonayaa ardaya inaynu ogaano facalo mudaariceega maxaa qiyaasu ah horta facalo mudaariceegu sideebay ku imani mudaarica facala waa noocee ma yafcalu buu ku iman ma yafcilu ku iman ma yafculu buu ku iman mudaarica facala nuuce sidee buu ahaanaya suu ku imanaya afar buu uqaybsamay mudaarica facala qaybta koobaad nuucu yugsar baa la yidhahyo yafcilu buu ku imanaya yafcilu maxaa qaybta magaceega la yidhaah nawcun yugsar baa la yidhahdaa nawcun yugsar qaybta labaadna waxaa la yidhaha nawcun yudam oo yafculu buu ku iman sidii facula ayuu yafculu ku iman qaybta saddexaadna nawcun yuftax baa la sida ficile ayuu yafcalu ku iman qaybta afraadna dulwajayn baa la yidhaahyo yafcilu iyo yafculu wada socota ayuu ku iman oo sidaa doontaad ka yeeli yafcilu iyo yafculu labadaasoo wada socda ayuu ku iman yafcilu iyo yafculu waxaan u malaynayaa warkeenu inuu waadix yahay facala mudaariceegu afartaasoo u qaybsamay way hadal badan tahay sababta uu sheekhu facalo xagga dambe u mariyey hadalbadnideedanuu is yidhi xagga dambe dhigo oo xagga dambe kaga hadal buu is yidhi maxaynu nidhi facala bal hadda u fiirso maxaynu nidhi facala maxaynu nidhi afar qaybood buu mudaariceegu ku iman qaybta koobaad waa maxay waa noocun yugsar oo wasankiisuna yafcilu yahay lix qaybood baa noocun yugsarkaa ku imanaya oo yafcilu lagu keeni lix qaybood ayaa yafcilu ku iman qaybta labaad waa noocun yudam oo wasankeebuu ku iman noocun yudam yafculu buu ku iman yafculu waa noocun yudam waa qaybtii labaad qaybta saddexa qaybtaa labaad ee yafculu ku imanaysaana waa shan qaybood shan qaybood baa yafculu ah yafcilu imisay ahayd noocun yugsar imisu ahaa lix noocun yudamna waa shan noocun yuftax baa jiro qaybta saddexaad oo yafcalu ah waa labiiyo toban qaybood noocun dulwajayn baa jira nooc laba wejile ayaa jira nooca labada wejile ee yafculu iyo yafcilu ku wada imanaya isagu qayba ma lehe tiruu leeyahay oo waynu arki doonaa kitaabkan eh, inoo soo socda uu iman doonaaye ee sarfiga aan ka qoray waxa ku qoran shan boqol iyo waxa ku qoran dhowr iyo soddon ficil oo halkana ah shaadadkan iyo inta dulwajayinka ah shan boqol iyo dhowr iyo soddon ficil oo si gaara aan u qoray baa jira oo halkaa inoogu qoran insha allah silsiladana wuu inoogu jiraayo kitaabka saddexaad meelaha ayuu inoo noqon doonaa haddii ilaaha yidhaahdo kiyo sarfiga wax inooga baxeen oon wax ka arkayno ayaynu dhexgeli doonaa insha allah noocaasina waa dulwajaynka oo tiradiisa aynu isaga isku sheegi doonaa tiruba leeyahayba ficiladiisoo dhan baa tirsan waxaa lagu odhan doonaa ficiladaasoo dhan waaba intaa tiraa lagaa siini tiradaa dee ardayba ardayga qayabaana waa sax ardayga qaybi kari waaye ka qayba waa halka lagu kala tegayo ayay ka mid noqonaysaa culima afartaasay facaala u qaybsantay wuxuu soo hormariyey noocun yugsar noocu yugsar muxuu seebuu ku yimaadaa yafcilu buu ku yimaadaa sawma yafcilu noocun yugsar nooca la yidhaa ee yafcilu ku imanaya noocaasuu sheekhu soo hormariyey waa noocun yugsar oo yafcilu buu ku imanaya waa lix qaybood baynu lixdaba baleeg hadda lixdaba iga guddoon facalo oo muctalulfaai bilwaawiya facala hadday noqotaba muctarulfaai bilwaawi yafcilu ku keen maxaan ku ihi facalo ahe muctalulfaai bilwaawiya waa wajabo oo kale wajabo bal mudaarice wajaba wajabo maxaan ku mudaaricayn yejibu waa yafcilu yejibu yejibu yejibu markaan idhaha fadii baa maqan asalku muxuu ahaa baad odhanaysaa asalka yejibu muxuu ahaa baad odhan yowjibu buu asalku ahaa baad odhan yowjibu ka labaad waxaa tidhaahdaa ayaad soo qaadataa isla facalo oo muctalulfaai bilyaai ah muctalulfaai bilyaai hadday facala noqoto iyaduna waa yafcilu yasara maxaad yasara waxba lagama xadfayo iyada yasara maxaan idhaahdaa yaysiru baan odhan yaysiru waa yafcilu waa laba saddexaad waxaa tidhaha facalo oo muctalulcayni bilyaai ah sida baaca oo kale baaca baaca maxaan ku keenaa yabiicu yabiicu baaca yabiicu yabiicu haddaba ma arkaysa yafciludiina yar khilaaftay dee yabiicuda ku sar jaray yafcilu ah, maxaan idhaha maxaan yabiicu markaan yafcilu ku sar jarayo yabyicu waa saas weeyi naqlu xarakati alcayn ila alfa unbaa dhacay wax kale ma dhicin naqlu xarakati alcayn ila alfa waa yabyicu saddex baynu haynaa afraad waxaad odhanaysaa facalo oo muctalulaami bilyaai ah facalo oo muctalulaami bilyaaa ah, bilyaa muctalulaami bilyaai waa hadaa oo kale hadaa maxaan idhaahdaa hadaa maxaan idhaahdaa yahdii baan odhanaya hadaa yahdii hadaa yahdii baan odhanaya hadaa yahdii yahdiida laamka unbaa xarakadiisii damada ahayd la xadfay yahdii asalkeega maxaad odhan yahdiyu soo afraad maaha shanaad maxaan idhaahdaa shanaad shanaad culima waxaan odhanayaa mudaacaf laazim ah mudaacaf laazim ah ayaa shanaad loo yaqaanaa xana wuu ololey maxaan odhanayaa xana wuu ololey yafcilu ku keen yaxinu yaxinu asalkeegii sheeg labada nuun kala saar dee fadana reeb yaxninu yaxninu yaxinu maxaynu odhan asalkeega yaxninu waa laba iclaalood baa dhacay naqlu xarakati اlcayn ila lfa iyo idqaamu اlcayni fi lam sow shan maaha ka lixaade u dambeeya waa ka lixaadee u dambeeya waa maxay baynu nidhi shuhratulkasruhu waxa weeye ereyo carab laga soo xiftiyey carabun baa laga soo xiftiyey wax alla wax kaloo lagu garanayaa ma jiro carab baa laga xiftiyey baynu leenahay waa ka shanaad haddaba maxaynu nidhahnaa kaa carab baa laga xiftiy an waa daraba oo kale daraba daraba maxaynu ku keeni daraba daraba yadribu yadribu daraba wuu garaacay yadribu wuu garaacayaa baynu odhanaynaa daraba yadribu saasaynu ku keenayna daraba yadribu lixdaasaa noocun yugsara waadim daaim kasran kasro daa'im licayni mudaaricin mudaaricaynkii u daa'im mudaarica oo yelii la xidhiidhaya facala facala la xidhiidhaya sida aynu arkayno halkan bal hadda u fiirso waadim kasran kasro daa'im waadim daa'im kasran kasro daa'im licayni mudaaricin mudaaric caynkii u daa'im mudaarica oo yelii la xidhiidhaya facala la xidhiidhaya wuxuu idhi mudaarica facala ha la kasriyo buu yidhi oo kasruun ha loo daa'imo yafcilu un ha lagu keeno mudaarica facaloo dhan baa yafcilu lagu keeni waa afar qayboode qayb kamidun baa lagu keenaya noocu yugsaruun sheekhu wuxuu noocu yugsar usoo hormariyey wuxuu ilaalinayaa tartiibka wuxuu ka hadlay facuula maxay ku timaado yafculu caynko la daminayo damatulcayn oo yafculu ah wuxuu ka soo hadlay ficilana maxay ku timaado yafcalu oo caynka la fadxinayo maxaa harhsan caynka xarakadiisii maxaa hadhay kasro kasrii halkan kaga warramay noocun yugsar halkan kaga warramay oo labadii hore kol hadduu soo sheegay kii horta halkan kaga hadlay oo noocun yugsar waana lix qaybood wa adim daaim kasran kasro daa'im licayni mudaaricin mudaaric caynkii u daa'im mudaarica oo yelii la xidhiidhaya facala la xidhiidhaya mudaarica facala waa la kasrin shuruudana laakiin ku xidhan facalaha oo dal waawi wow u saaxiiba ah. faaan halka fa'da ugu saaxiib ah ama dal waawida xaalaynu ka dhigaynaa culimo oo sifaynu ka dhigi ama xaalaynu ka dhigi focalaha oo dal waawi wow u saaxiiba faaan halka fada ugu saaxiiba dal waawi faaan facalahaasi wow buu u saaxiib yahay muxuuna ugu saaxiib yahay faaan waa tamyiis ereyga faanhi facalaha oo dal waawi wow u saaxiiba faaan halka fada wow buu halkii fada ku sitaa waa maxay markaa muctalulfaai bilwaawi tusaaluhu waa maxay wasala wuu xidhiidhiyey maxaan idha ma wuu gaadhay maxaan idha wasala maxaan ku mudaariceeyaa wasala yasilu baan odha yasilu yasilu asalkeegu muxuu ahaa yasilu asalkeegu maxaan idhaha yasilu asalkeega yawsilu wawdii un baa la xadfay waxaa la idhi waqacat ilwaawu bayna yaain maftuuxa wa kasratin laazima wahumaa caduwun lahaa faxudifat yasilu wasala yasilu wajaba maxaan ku keenaa wajaba wuu waajibay yejibu wuu waajibayaa asalka yejibu muxuu ahaa yowjibu wasaba wuu booday maxaan idhaha wasaba wuu booday maxaan ku keenaa wasaba wuu booday yasibu wuu boodayaa wakala wuu wakaashay maxaan idhaha wakala wuu wakaashay maxaan ku keenaa wakala yakilu wakafa wuu daroorimeeyey maxaan idhaha gurigii wakafa wuu daroorimeeyey maxaan ku keenaa wakafa ya yakifu baan ku keenaya yakifu wahaakada haddii facaaladu muctarulfaa'i bilwaawi noqoto yafcilu baa lagu keeni talow haddaba shardi ma jiraa shaadse ma jiraa labaduba way jiraan facaaladan muctalulfaa'i bilwaawiya markay yafcilu ku imanaysa waxaa la shardiyaa xuruufulxalqi inuuna laamka ka degin xuruufulxalqi ma la garanayaa culimo muxuu ahaa xuruufulxalqigu xuruufulxalqigu horta muxuu ahaa li xaraf bu ah soo maaha akhii haaka cilman xaazahu gayru khaasirin soo xuruuftaa lixda a ma aha ee xurufulxalqiga la yidhaah halka laamka iyuna xurufulxalqi degin xurufulxalqigu waa caynka iyo gaynka iyo khada iyo hada iyo hamsaha iyo xada eeg lixdaa xaraf ee xurufulxalqiga la yidhah yayna laamka degin wadaca ka waran haddaba wadaca xarfulxalqi miyuu laamkii degey away wadaca laamka egi waa caynka haddaba wadaca yadicu noqon mayso yafcilu ku iman maysa yafcalu bay noocun yuftax bay ku biiri wadaca yadicu odhan maysid yadacu bay waqaca ka warran waqaca aaway waqaca caynka waqaca caynka bal hadda eega waqaca aaway caynkii aaway caynkii baan idhi caynkii waa in la kasriyay ahayd ilan wajababa caynko jiimka ah la kasrinayo yajibu baa la yaqicu in lagu keenay yaqicu lagu keeni maayo yaicu eh yaacu baa lagu keenaya waayo shardigii baa laga waayey xarfulxalqiyuuna laamka ka degintii ayaa la waayey shardigaasa horta meesha yaalla maxaa ka shaadoobay laba kelmadood oo qura wahaba iyo wadara labadaa kelmadood baa shaadoobay wahaba iyo wadara labadaa kelmadood shaad bay noqdeen wahaba waxay ahayd qiyaasku in yahibu lagu keeno wadarana waxay ahayd qiyaaska in yadiiru lagu keeno labaduba yafcalu bay ku shaadoobeen wahaba wuu siiyey maxaa la odhanaya yahabu wuu siinaya wadara wuu ka tegeyna maxaa la odhanaya wadara yadaru baa la odhanaya wanadaru aalimiina fiiha jithiya facalaha oo dalwaawi wow u saaxiiba halka fada ugu saaxiiba waa muctalulfaai bilwaawi facaluhu markuu yahay shardi iyo shaadba wuu jiraa shaadku waa laba kelmadood maxaynu ka dhignay shaadka wahaba iyo wadara shardigana maxaynu ka dhignay anlaa yakuuna xalqiya lam awilyaaiya u saaxiiba aynan aynka ugu saaxiiba eeg awilyaai caynan ama ya buu caynka ku sitaa waa muctalulcayni bilyaai muctalulcayni bilyaai tusaalu waa maxay muctalulcayni bilyaai markaynu culima ka hadlayno waa baaca oo kale baaca wuu iibiyey maxaan odhanayaa baaca yabiicu horta baaca asalkeega soo lama garanayo baaca waa facala cayn alifkanaad arkaysiina waaya asalka baaca muxuu ahaa facaalanimo markaad ka dhigaysid bayaca bayaca bu asalkeegu maadiga maadi markay tahay bayaca buu ahaa waxaa la yidhi taxaraka xarfulcili wanfataxa maa qabla qulibat alcilatu alifan baaca baa loogu dhawaaqay haddaba baaca mudaariceeyo yafcilu ka dhig yafcilu lagu fadana reeb caynkiio kasrisanna ku dhawaaq caynka baaciya buu ahaa yadio kasrisan waa inaad ku dhawaaqdaa maxaan odhan baaca markaan mudaaricaynayo yabyicu yabyicu ilen baaca eeg horta waa inaad xasuusnaataa baaca yaa fa waa inaad isweydiisaa baaca fadeedii me baaca fadu mayna ba'da ahayn caynkeegii me ya mayna ahayn ilan alifkani ya buu ka yimide egeeg laamkeegii me baaca caynka saddexdaa xaraf yafcilu waxay kala sitaan xarakadooda eegun yafcilu fadu maxay sidataa yafcilu fadu maxay sidataa sukuun dheh baaca waa in fadeeda aad reebtaa asalka markaad doonaysa dee fadu waa ba'da ba'da waa inaad reebtaa yafcilu caynku muxuu sitaa kasro baaca caynkeegu ya buu ahaayo isagoo kasrisan waa inaad na tustaa asalka markaad sheegayso yafcilu laamkuse uma godna baaca laamkeegu waa caynkee waa inaad godaa haddaba baaca ku dhawaaqa asalkeegii maxaanu ku dhawaaqaya yab yeecu waka ab shayga asalkiisa haddaad xuruufta garanayso wasankan lagu siiyuunbaad ku sarjaranaysaa adaaba jeebka kala soo baxaya qiyaasta makiinad yarbaad haysata ku jarjaranaysaa ii la egeysii kan intaasu ka dhaafay kana intaasu dhaafay isku sarjar wa yab yecu waxaa la yidhi naqlu xaraka dhacday oo taxaraka xarfulcilla waa ya-da ah wa cindahu saakinu صaxiix waa ba'da falaa yaqwa xarfulcila alxaraka fanuqilat xarakatu xarfulcila ila صaxiix fasaara yabiicu eeg naqlu xaraka dhacay caynka xarakadiisii ya-da ahayd bada ba'da la siiyey ama fa'da la keenay facalaha odal waawi wow saaxiiba faaan fada ugu saaxiiba awilyaai ama ya u saaxiiba caynan caynta ugu saaxiiba waa facalo muctalulcayni muctalulcayni bilyaai bal tusaale kale keen aan baaco ahayn waa xaada xaada xaada macnaheegu talow muxuu ahaa alculima xaada bal sheega xaada wuu ka leexday shukran xaada wuu leexday ilahay baa qur-aanka inoogu caddeeyey dalika maa kunta minhu taxiid xaada wuu leexday maxaad ku mudaaricayn yaxiidu wuu leexanayaa yaxiidu asalkeygii sheeg haddaba yaxyidu bal xabad kale keena waa maala wuu leexday maxaa la idhaha maala yamiilu yamyilu xabad kale balkeena hadda xabad kale balkeena hadda qaala wu seexday wuu qayluushaday qaala maxaan odhanayaa yaqiilu wuu qayluushanayaa ama wuu seexanayaa xabad kale balkeen hadda kaada wuu shirqoolay yakiidu wuu shirqoolayaa xabad kale balkeena hadda ya shaaba wuu ciraystay maxaynu keenayna shaaba wuu ciraystay haye yashiibu wuu ciraysanayaa shaaba wuu ciraystay yashiibu wuu ciraysanayaa wahaakada shaaba yashiibu haddaba facaladaa muctalulcayni bilyaa'iga een hadda ka hadlayno so muctalulcayni bilyaai maaha taa hadda aan ka hadlaynaa muctalulcayni bilyaai weeyi waa facalo muctalulcayni bilyaai shardi ma leedahay shaadse ma leedahay waxaynu leenahay culimo shardi iyo shaad marka la eegayo shardi ma jiro laakiin shaad bay leedahay oo shaadkeegu waa shaac ficilka shaac ayaa shaadoobay shaac oo qura ayaa shaadoobay shaaca in qiyaaska maxay lagu mudaariceeyuu ahaa shaaca yashiiu in lagu mudaariceeyuu ahaa carabtii waxay shaac ku mudaariceeyeen yashaau yashaau ilaa an yashaa allah qur waad ku aragteen yashiiu laguma keenin yashaau baa lagu keenay xabadaasoo qura ayaa shaadowday shaad kale ma jiro ow ka ataa ama ataa oo kale ayuu noqdayba facalada noocun yugsar nooca noqonaysaa waa ataa oo kale ataa haddii ataa ay tahay ataa waa facala fadu waa hamsaha caynku waa ta'da laamkuna waa waa ya-da alifkan u dambeeya ya-da ka yimid ataya buu ahaa ataya ataya isagoo abaa ah la yidhi qaacidadii qalbiga taxaraka xarfuاlcila wanfataxa maa qablahu qulibat اlcilatu alifa fasaara ataa mayla socotaa hadda ataa buu sidaa ugu yimid marka ataa atay ayuu ka yimid oo ataab noqday haddaba ataadaa yafcilu baa lagu keenaya ilan waa muctalulaami bilyaai eh. maxaan idhahdaa culim ataahe yati ataa yati yati asalkeega sheega laamka u dambeeyun goda yafcilu baad ku sarjaraye laamkiioo ya un ku dhawaaqa yatiyu qaacidadii xadfu xarakati laam haydan yeliyu kusoo marnay unba ku dhacaysa yatiyu laamkii inaga jar waxaa culima aad eegtaa aaway hadda ficil kale oo muctalulaami bilyaai xabad kaloo muctalulaami bilyaai bal soo hela ramaa wuu toogtay maxaan idhaahdaa yarmi wuu tooganayaa hadaa wuu hanuuniyey maxaan idhaahdaa yahdii wuu hanuuninayaa xakaa wuu ka sheekeeyey maxaan idhaahdaa yaxkii wuu ka sheekaynayaa bakaa wuu ooyey maxaan idhaahdaa bakaa wuu ooyey maxaan idhaahdaa yabkii wuu ooyayaa mashaa wuu lugeeyey maxaan idhaahdaa yamshi wuu lugaynaya wada muctalulaami bilyaai weyi facaladaasi muctalulaami bilyaai weeyi yafciludaasay ku iman shardi iyo shaad hadaba ma leedahay naam shardi iyo shaad labadaba way leedahay shaadka haddaan soo horreysiiyo laba ficil baa shaadoobay abaa iyo qalaa baa shaadoobay abaa iyo qalaa abaa wuu diidey in maay lagu keenay ahayd ilin abayadu ahaaye abaa in maay mudaarica lagu keenay ahayd yabii in lagu keenay ahayd yabii kuma imane yabaa buu ku yimid yabaa abaa iyadoo yabii xaq u lahayd ayay yabaa ku timid qalaa wuu cadhooday maa wadacaka rabuka wamaa qalaa se uma ahayn qalaa in maxay lagu keenay ahayd iyadana yaqli in lagu keenay ahayd maxaa lagu keenay yaqlaa baa lagu keenay yaqlaa wuu cadhoonaya yaqlaa hadaba abaa iyo qalaa labadaa ficil oo qura ayaa shaad ah ama waxa shaadoobay labadaa ficil bay inoo noqdeen abaa iyo qalaa ayaa shaadoobay waxaa laynaga rabaa shardiguna talo waa maxay shardi baa loo xidhayaa facalada muctalulaami bilyaa'iga ah shardi baa loo xidhayaa shardiga loo xidhayaa waxa weeye inayna noqonin xalqiyalcayn xalqiyalcayn caynka yuuna xarfulxalqi ka degin xaruufulxalqigu lix xaraf bay ahaayeen ee lixdii xaraf ee xuruufulxalqiga la odhan jiray halka caynka yayna degin tusaaluhu waa maxay talow xuruufulxalqigaa lixda ah ee caynka loo diidayaa waa maxay sacaabaaba ka mid a sacaa sacaa wuu cararay sow maaha sacaa waa xuruufulxalqibaa caynka ka galay yascii bay xaq u lahaan lahayde shardigan markii laga waayey bay yascaa iska noqotay sacaa yascaa ra'aabaaba ka mid a ra'aa xarfulcalqigu ra'aa halkuu ka galay ra'aa hamsaa galoo caynka ka galay yaraa baad iska odhanaysaa yaraa nahaa baaba ka mida nahaa nahaa wuu nahiyey nahaa in yanhi lagu keenay ahayd xarfu xalqi haa ayaa caynka ka galay yanhaa baad iska odhanaysaa markaa wahaakada owka ataa maxaa looga jeedaa magaciisa sheega owka ataa markuu leeyahay facalo o muctalulaami bilyaaya waa qodobka saddexaad kadaa kan waxaa lamida almudaacafu mudaacaf baa lamida laaziman laazim isagoo ah mudaacafka laazimka ah isna waa sidan oo kale haddaba mudaacaf horta maxaa loo yaqaanaa mudaacafow maxaa tahay waa su-aasheenna koobaad mudaacafow maxaa tahay intaasaynu leenahay mudaacafow maxaa tahay mudaacafka waxaa loo yaqaanaa mudaacafu hulaahi iyo mudaacafu rubaaci baa kala jire eh. mudaacafu hulaahigu waa maa kaanat maa kaanat caynuhu walaamuhu min jinsin waaxidin maxaa mudaacaf la yidhaahdaa baynu nidhi walaamuhu min jinsin waaxidin maa kaanat caynuhu walaamuhu min jinsin waaxidin caynka iyo laamku markay jinsi qura ka wada socdaan ayaa la odhanaya waa mudaacaf maa kaanat caynuhu walaamuhu min jinsin waaxidin baa mudaacafa caynka iyo laamka ayaa jinsi qura ka wada socda hada huwa mudaacaf maa kaanat caynuhu walaamuhu min jinsin waaxidin haddaba xanna waa mudaacaf xanna xanna waa mudaacaf asalka xanna muxuu ahaa facalo markaad ka dhigayso labada nuunu kala saaro labadaba fadxidee xanna muxuu asalku ahaa xanaana buu ahaa xanaana si ay facalo u noqoto xanaana ilayn fadii waa xada caynkiina waa labada nuunoo isku shadanka hore laamkiina waa labada nuunoo isku shadanka dambe dee xanaana ayaa facalo ah ficilo noqon lahayd xanina baa loogu dhawaaqi lahaa xanina ficilo hadday noqon lahayd maxaa loogu dhawaaqi lahaa xanina haday facuulo noqon lahayd maxaa loogu dhawaaqi lahaa xanuna xanuna baa loogu dhawaaqi laha hadda baa loogu dhawaaqaya waa facala culima haddaba xanna yafcilu baa lagu keeni yafcilu ku keenideeduna waa maxay waa yaxinu yaxinu asalkeega sheeg xanna wuu taahay ama wuu ololey xanna wuu ololey ama wuu taahay maxaynu nidhahnaa xanna haddaba yaxinu yaxinudaa asalkeeguna waa yaxninu yaxinudaa asalkeegu muxuu noqonayaa yaxinu asalkeegu muxuu noqonayaa yaxninu buu noqonaya yaxninu ayu asalku noqonaya mudaacafkani shardi ma leeyahay shaadna ma shaadkiisu waa labiyo toddobaatan kelimadood shaadkiisu waa imisaynu nidha culimo labiyo toddobaatan baa ka shaadoobay shardigiisuna waa inuu laazim yahay laazimnimo waa shardi shardigu waa laazim inuu yahay bal hadaba ila eeg sheekhu afar buu halkan inoogu sheegay afartuu sheegay ma dalwaawi aan magaca iyo magacaan ub magaciisu muxuu ahaa dalwaawi aanku ku ishaarayo muctalulfaai bilwaawi awilyaai caynan ayuu ku ishaarayaa muctalulcayni bilyaai owka ataan ayuu ku ishaarayaa muctalulaami bilyaai mudaacaf laazima afar imisayna qaybtani ahayd lix bay labuu ka aamusay labada uu ka aamusay ma garanaysiin muctalulfaai bilyaai wuu ka aamusay oo yasaro oo kalea muctalulfaai bilyaai oo yasaro oo kalea wuu ka aamusay muctalulfaai bilyaai yasaro oo kale a wuu ka aamusay waxaa kale uu ka aamusay shuhratulkasrana uu ka aamusay oo dibbuu inooga keeni doonaa shuhratulkasro dibbuu ka keeni doonaa macnaha aan isa soo saarna labadan baydee u dambeeya waadim baan ka bilaabaynaa waadimni yahow daaimi kasran kasro daaimi licayni mudaaricin mudaaric caynkii daaimi mudaarica oo yelii la xidhiidhsanaya facala facala la xidhiidhsanaya mudaarica facala kasraad u daa'imaysaa waadim daa'imi kasran kasro daa'imi licayni mudaaricin mudaaric caynkii u daa'imi mudaarica oo yelii la xidhiidhaya facala la xidhiidhaya facalaha oo dal waawi wow u saaxiiba faaan fa'da ugu saaxiiba awilyaa iya u saaxiiba caynan caynta ugu saaxiiba owka ataa ama ataa oo kala ah kadaa kan waxaa lamida almudaacafu mudaacaf baa lamida laaziman laazim isagoo ah kaxanna waxaa ololay dalaa garanuugta ilmaheegii ama wixii cidile oo dhan ilmihiisii ayaa ololay ayaad odhanaysaa halkaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeennii wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam kitaabku hadduu adeg yahay ama adayga dareemaysiin culimo waa laynala qabaa soomaalidu maaha soomaalidu dadku ugu fudud yahay ku jiraa waxaan xasuustaa xaramka anoo jooga ayuu yimid maalin nin suudaniyo la yidhahda khaalid baa yimid wuxu waxaan doonayaa jaaniskan intanad joogto alfiyada iyo iyo kitaabkan inaad ii soo yaro marto ayaan doonayaa ayuu igu yidhi jaanis badan runtii iskumaanaan helin iskumaanaan helin jaanis badan laakiin nin kaloo wadaad ahaay saaxiibanahay ayaa niman suuriyiina ayuu isna u iman jiro oo dhigi jiray nimankii suuriyiintiibaa sidaa u eegay kitaabka laamiyaha saahaasay u eegeen waxay idhahdeen innaga waxay nala tahay waa luqatuljini bay idhahdeen <laughs> malaha insi kuma hadli jirine jin baa ku hadlayay way garan waayeen wax kasta intay sameeyeen ayay garan waayeen markaas war waa luqatuljiniye nagadaha kolkaa insha allah soomaalidu dadku ugu fudud yahaynu nahaye hamoodinaynu runtii adkaanayo wa shukran